bsmi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala almualifu raximah allahu tacaala annowcu altaasicu walcishruun nooca sagaal iyo labaatanaad macrifatu lisnaadi alcaali waannaasil isnaadka caaliga ah iyo kan naasilka macrifadiisa ayuu u fasal yahay ama noocan oo ugaga hadlayaa alculuwu wannusuul waa min khasaa'isi sanad iyo matni iyo waxaa loogama hadlo sanadkaa looga hadlaa caali iyo naasil culuwiguna wuxuu u qeybsamaa culuwi mutlaq iyo culuwi nisbi ah alculuwu lmutlaq waa midka tirada yar nebiga lagu gaaro sala allahu calayhi wasalam tiro yar in nebiga lagu gaaro tiradaas yar marka qofka wakhtiga uu nool yahay iyo wakhtigii rasuulku dhintay sal alla l salam yay ku xiran tahay hadba caalinimada bukhaari oo kale aclaa maa cindahu waa isaga iyo nebiga inay saddex isku jiraan waana badanaa axaadiid labaatan iyo laba xadiid meelahaas ah oo badanaa uu ka wariyo almakiyu bnu ibraahim can yaziida bni abi cubayd can salamata bni alakwac can inabiyi sal alla ly salam badanaa marka iyo abu caasim adaxaaq ibnu makhlad abu caasim annabiil iyo ayaa ka mida shuyuukhda uu hulaatiyaadka ka wariyo asxaabu alaima sitana qaarkood saddexdaasaa ugu badan ninka ugu badan ee ugu sanadka ugu caalisan ee nebiga uu ka tago waa saddexdaas inta kale rubaaciyaad qaar ayaan xataa saddexdaba aan lahayn oo rubaaciyaad iyo ugu aclaa maa cindahum uu yahay rubaaciyaad ayb culuwigaas waxaa la yidhaha alculuwu almutlaq alculuwu nisbiyu culuwga culuwiga nisbigaana dhowr nooc ay u qeybsamaa waxaa ka mida afar nooc buu halkan ku sheegi doonaa oo ah almuwaafaqatu waalbadalu waalmusaawaatu waalmusaafaxatu iyo taqadumu alwafaat iyo taqadumu asamaac inahaasu u qaybsamaa culuwiga nisbiga ah walama kana alisnaadu qaala wuxuu yidhi mualifku walamaa kaana alisnaadu isnaadku markuu ahaaday min khasaa'isi haadihi alumma ummaddan waxyaabihii lagu gaari yeelay wadaalika kaagaasna wuxuu yacnii khasaa'istaasi waxay ku dhacday annahu laysa ummatun ummad ma jirto min alumami ummadaha ka mida yumkinuhaa uu u suurtoobaayo an tusnida can nabiyiha inay isnaadiso nebigeeda xaggiisa isnaadan muttasilan isnaad xiriiro gayra haadihi lummati ummaddan maahane yacnii khasaa'isu eh, yacnii ummaddan khasaa'isteeda sanadkaa ka mid a wuxuuna ugaga mid yahay ma jirto ummad kale oo ilaa iyo nebigeeda sanad musnad oo mutasila ku tegayso oo aan ummaddan ahayn nasaarada waxaa la yidhi laba sanaday keentay ibnu xasmi sida uu sheegay labadii sanadna mucdal iyay noqdeen wax aan toosnayn ayb marka sanadku khisiisatu hadihi alumma ama khasaa'isu hadihi lumma ayuu ka mid yahay falihaada kana talabu lisnaadi alcaali sidaa darteed waxa uu yidhi isnaadka caaliga ah oo la dalbo wuxuu ahaaday muragaban fiihi mid la jeclaysto sanadka caaligaa marka waa la jecel yahay kama qaala alimaamu axmed sida uu yidhi imaam axmed ibni xambal kamaa qaala alimaamu axmedu ibnu xambalin alsnaadu alcaali sunnatun canman salaf kama qaala alimaamu axmed ibnu xambal sida uu yidhi alisnaadu alcaali sanadka caaliga ah sunnatun waa dariiqo mutabaca ahoo la raaco canman salafa laga soo guuriyey dadkii hormaray wa qiila liyaxya bni maciin ayaa waxaa lagu yidhi fii maradi mowtihi dhimashadiisa jiradeedii baa waxaa lagu yidhi maa tashtahii maxaad jeclaysanaysaa ad ishtihaynaysaa fa qaala waxa uu yidhi baytun khaalii guri maran wa isnaadun caalii iyo isnaad caali aho sare walihaadaa saa darteed tadaacad way isku yeeryeeratay ragabaatu kahiirin in badan yacnii jacaylkooda min al a'immati a'immada ka mida annuqaadi ee weliba wax naqdiso waaljahaabidati alxufaadi kuwa aadka wax u yaqaanay xufaadda ah ka mid ah raqabaadkoodu waxay iskugu yeeryeeratay ila arixlati rixlo safar cilmiga dartii loo safro ilaa aqdaari lbilaadi bilaadda dhinacyadeeda iyo aqdaarteeda loo safro dalaban liculuwi lisnaad dalbid la dalbaayo isnaad sare yani liajli sanad alisnaad alcaali isnaad caaliya dartiis ayay in badan dadka raqabaadkooda waxaa ku badatay ee isugu yeeryeeratay inay rixlaystaan oo ay safraan rixlada marka maxaa loo sameynaa sanad caaliya in la helo dartiid leanna adoo heli karo sheekh inaad ka maqasho xadiid ama kitaab ka akhrisato haddii aadan aadin oo nin ka akhristay aad kasii akhrisato sanadkaagu xoogaa yar hoosoo u dhacaa marka in la baxo waxaa keenaya sanad caali ah ayay raadin jireen wain kaana qad manaca min jawaazi alrixlati bacdu aljahalati min alcubbaad inkastoo ay manciyeen ou diiday min jawaasi alrixlati rixlada bannaanaanshadeeda bacdu aljahalati ayaa diiday oo manciyey jahalada qaarkood min alcubbaadina ka mida dadka cubbaadda ah dadka yacnii cubbaadda jahalada qaar ka mida jahaladooda ayaa waxay diideen rixladuba inay bannaan tahay fiimaa xakaahu raama hurmusiyu sida uu ku sheegay fii kitaabihi alfaasil yacni almuxadith alfaasil kitaabkaas u jeeda uma ina culuwa alisnaadi abcadu waa ka fogaansho badan yahay min alkhata'i gefka waalcilati iyo cilada min nusuulihi min nusuuli lisnaad yacni sanad caaliya iyo sanad naasila cilada waxaa aada uga fog khadaa iyo gefka waxaa aada uga fog sanadka caaliga ah limaada haddii qofkaani nebiga oo u jiro saddex qof ama afar qof mar kalena nin kalena uu u jiro toban qof yacni toban qof iyo afar qof yaa cillo kaga fogaansho badanna afarta qof leanna afartan marka la baaro waxa laga baaraayo tobankanna waa laga baaraya marka kullama aad toban qof wax ka baarto inaad afar baarto afartaa yar oo khata yar ayb marka khata'a iyo ciladana sanadka caaliga ah waa ka fogaanshiyo badan yahay ayb wa qaala bacdu lmutakallimiina mutakallimiinta qaar ka mida waxay yidhaahdeen kullamaa taala alisnaadu mar walbo isnaadku dheeraado kaana annadaru fi taraajumi taraajumta fiirinteedu waxay noqonaysaa waaljarxi waaltacdiili jarxiga iyo tacdiilka fiirintiisa akthara mid badan yani aada u badan mar walbo sanadku uu dheeraado jarxiga iyo tacdiilka la fiirinaa waa badanaya fayakuunu alajru ajrigu wuxuu noqonayaa markaas calaa qadri almashaqa intaas la dhibtoonayo ajar badanaa la helayaa oo baxi baa lagu dheeraanayaa laakiin hadda waxaa la baarayo ajar ma ahayn sanadka caaliga iyo naasilka yaa ajar badan ma laga hadlayn yaa khada'a iyo cilada yay ku yar tahay waa masalada laga hadlay iyaga marka wax kale ay la imaadeeno alajru calaa qadri lmashaqa iyo ayb <clears throat> xadiidkuna dabcan uu ahaa caaisha waa kii nabiga ku yidhi ajruki calaa qadri nasabiki wa wahaada kani laa yuqaabilu ma muqaabalaynayo maa dakarnaahu wixii aan sheegnay buu yidhi wallaahu aclam ayb yacni waxaan sheegnay waa maxay mar haddii musalax laga hadlaayo muxuu ku saabsanaay sanad iyo matni hamaradu maxay ahayd saxiix iyo saqiim in la kala sooco sanad caali iyo naasil iyay cilladu ku yar tahay in cillo laga helaa yay yaraanaysaa kan caaliga ah waxay ku badan kartaa ixtimaalka cillada naasilka marka dhinacaas unbaa laga hadlaaya maahan yaa ajar badan iyo maahayn waxa ayb wa ashrafu anwaaci lculuwi culuwiga anwaacdiisa midka ugu sharafta badan maa weeyaan kaana ahaaday huwa isaguba qariiban mid u dhow ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa kii mutlaqa ahaw ashrafu anwaacihi marka waa midka nebiga u dhow oo tiro yar nebiga lagu gaaro ayb maalan ibnu xajar oo kale tirada aclaa maa cinda alxaafid ibni xajar waa toban qof isagay nebiga toban aclaa maa cindahu lanna waa caali ibnu xajar qarnigii sagaalaad u ahaa sideed boqol iyo konton iyo labadiibuu dhintay waa qarnigii sagaalaad sideed boqol haddii hal lagu darsado qarnigii sagaalaada lagu jiro ayb marka isagoo qarnigii sagaalaad ah ayuu nebigu toban qof ka tegey waa caali xadiistaasoo kale marka caali bay u tahay ayb sida caadiga waxaa laga yaabaa labaatan iyo meelahaas inuu tago labaatan iyo dhowr fa ama alculuwu culuwi biqurbihi u dhowaanshiyahiisa qofka uu u dhowaado ilaa imaamin xaafidin imaam xaafida uu u dhowaado ow musanifin ama musanif oo u dhowaado ow bitaqadumi samaaci ama samaaci oo lagu hormaro fa tilka umuurun nisbiyatun weeyaan waa culuwi nisbi a ah, waakaas ayb wuxuu ku leeyahay culuwiga nisbiga waxa uu yahay imaam oo min al ayaad u dhowaanaysaa tiro yara ugu dhowaanaysaa imaamkaas iyo nebiga haddii la doono intay doonaan ha isku jiraan marka binnisbati ilaa fulaan hebel marka loo fiiriyo sanadkaagu waa caali ayb kaas marka waa tilka fatilka umuurun nisbiyatun ayb waqad takalama shaykhu abuu camrin haahunaa meeshaan wuxuu uga hadlay cala almuwaafaqati muwaafaqa waxaa la yidhaha culwigii nisbigiibuu qeybiyey wa hiya muwaafaqadu intihaau lisnaadi isnaadku inuu gaaro waayo ilaa shaykhi muslimin maalan muslim sheekhiisa muwaafaqa macnaheedu marka waxay tahay adigii ama qofka dambe ayaa wuxuu waafaqayaa muslim wuxuuna ka waafaqayaa sheekhiisa oo maalan ibnu xajar oo kale ayaa xadiid imaamu muslim werinayo rabaa inuu weriyo sanadkiisiibuu taxaa haddii uu dariiqa muslim ka leexdo oo uu uga soo dhaco sheekha hadduu uga soo dhaco muslim sheekhiisa sida abubakr ibnu abi shaybo kaleu ka soo dhacay isagoon muslim dariiqiisa marin abuubakar ibni abi shayba iyo asaga ibnu xajar sideed qof camalay isku jirayaan haddii lacalla uu iska daayo oo uu dariiqa muslim maro haddii uu dariiqa muslim uu maro abuubakr ibnu abi shayba sagaal ayuu u jirsanaa idan marka waxaa la leeyahay midkan haddii muslim dariiqiisa uu ka leexdo oo uu sheekhii muslim uu ka soo dhaco sideed oo u jirsanayo midka haddii muslim dariiqiisu marana sagaal kan sideedda ah waa caali culuwi nisbi ah maxaa yeelay muslim ayuu waafaqay wuxuuna ku waafaqay ka soo waafaqay sheekha ayuu ka waafaqay ayb mithaalkiisa waa ku celinaa waxaa weeyaan ibnu xajar xadiid muslim werinaya hadduu rabo inuu weriyo dariiqa muslim oo dhan hadduu ka leexdo oo uu uga soo dhaco shaykhu muslim muslim halkanoo kale markuu taagan yahay sheekii muslim abubakr ibnu abi shayba kasoo dhaca ibnu xajar abubakar iyo ibnu xajar sideed qofooda u dhexaynayso haddii uu dariiqan soo maro oo muslim uu sanadkiisu maro kadib abubakar ibnu abi shayba uu ku dhaco sagaalay noqon lahaayeen kan sagaalku waa naazil ka tag midkan kale haddaad qaaddo muwaafaqa la yidhaha liannahu waafaqahu fii shaykhihi wuxuu ka waafaqay fii shaykhihi walbadalu bedel ayaa jiro wa huwa bedelku intihaa'uhu sanadku inuu gaaro waayo ilaa shaykhi shaykhihi ilaa shaykhi shaykhi muslim hadda muslim waxaa laga waafaqayey sheekhiisa hadda waxaa laga soo waafaqayaa shaykhu shaykhihi xadiidku matalan hadduu ahaa qutayba muslim hadduu qutaybe ka warinayo qutaybena uu maalig uu ka warinayo dariiqii waxaa laga leexanaa oo dhan maaligaa laga soo dhacaa ibnu xajar haddii uu maalig ka soo dhaco sideed qofuu ka tegaa ama sagaal haddii uu dariiqa muslim oo qutaybe uu mari lahaana toban qofooda u dhexay idan marka bedelku waa isaga laftirkiisu waa muwaafaqo laakiin waa muwaafaqatu muwaafaqatun fii shaykhi shaykhi muwaafaqatun fii shaykhi shaykhi weyaan ayb meeshii marka uu qutaybe isticmaali lahay ayuu wuxuu isticmaalaa masalan cabdullaahi bnu maslama maalig loo ka soo dhaca ayb idan marka waxaa la leeyahay bedelku waxaa weeyaan waafaqa ibnu xajar wuxuu waafaqay shaykha muslim ayuu waafaqay markaan muwaafaqada sheekhay ku dhacay muslim ma ku dhacayso waafaqa shaykha muslimin meesha ay ka dhacday muwaafaqadana waa shaykhu shaykh ayb waalbadalu bedelkii wa huwa badelku intihaa'uhu sanadku inuu gaaro waayo ilaa shaykhi shaykhihi aw mili shaykhihi waalmusaawaatu musaawaat wa huwa musaawaatkuna an tusaawiya inaad la ekaato waayo fii isnaadika isnaadkaaga alxadiida xadiidka aada isnaadinaysid limusanifin inaad la ekaato maalan nasaa-i baa nebiga wuxuu ka tegay toban qof nasaa-i iyo rasuulka tobana u dhaxayso ibnu xajarna maxaan sheegnay aclaa maa cindahu tobanay ahayd soo maaha marka yay isla ekaadeen ibnu xajar iyo waxaa isla ekaaday nasaa-i meeqayna isku jira nasaa qarnigii saddex boqol iyo saddexdii buu dhintay ibnu xajarna sideed boqol konton iyo labadii buu dhintay haddana nebigu isku tiray ka tageen binisbati marka lilxaafid ibni xajar maanta sanad caali buu haystaayo wuxuu u dhowaaday musanif weyn musanif weyn ayuu la sinaadayba ayb musawaadku marka waa kaas wlmusaafaxatu wa hiya musaafaxadu cibaaratun can nusuulika inaad ka degto waayo canhu isaga musanifkaa xaggiisa aa ka degto bidarajatin hal darajo xataa kaannahu saafaxaka bihi waaba isagoo markaa ku gacan qaaday wa samictahu minhu aad ka maqashay nasaa-i nebigii tobanuu nebiga nasaa-i baa toban u dhexaysa ibnu xajar iyo nebiga kow iyo tobanaa u udhexaysa muxuu noqona musaafaxa le lianna yaa sin maayo ibnu xajar iyo waxaa sin maayo tilmiidu nasaa'i markaan musaawaadka ibnu xajar iyo nasaa yaa sinnaay hadda laakiin ibnu xajar iyo yaa sin maayo tilmiidka nasaai nasaa'i hadduu toban ka tegey ibnu xajarna kow iyo toban ka tegey kaanahu inuu arday u yahay oo kale sooma noqonayso leanna ardayga nasaa'iba kow iyo toban uu ka tegi lahaa musaafaxaa la yaraakaas ayb wa haadihi alfunuunu funuuntan tuujadu waa la helaa kahiiran in badan fii kalaami alkhatiibi albaqdaadiyi baa laga helaa waman naxaa naxwahu waqad sannafa alxaafidu bnu casaakir fii dalika wuxuu ka sanifay mujalladaatin mujaladaat ayb ayb almuwaafaqaat buu leeyahay kitaab leyra dahabi siyarka wuxuu ku yidhi toddobaatan iyo laba juz inuu yahay ayb toddobaatan iyo laba juz marka maahan jusku kanoo kale lagama wax iska yar ayb sakhaawina fatxulmugiidka wuxuu ku yidhi bakmun waa kitaab weyn anba'a can tabaxurihi fii hada alfanni kitaabkaas wuxuu kuu sheegaya ibnu casaakir fannigan inuu aada u yaqaanay ayb wa cindii aniga agtayda annahu nawcun waa nooc qaliiluljadwaa muhimmadiisu ay yar tahay binisbati marka loo eego ilaa baqiyati alfunuun masaa-ishii aan ka soo hadlayno mursalka iyo yacnii wixii aan ka hadlaynay tadliiska iyo marka la fiiriyo ahamiyada kan uu leeyahay waa yaraane marka kuwaas loo fiiriyo ayb faamaa man qaala qofkii yidhi ina alcaaliya sanadka caaliga ah ina alcaaliya min alisnaadi caaliga oo isnaadka ka mida ah, maa shay weeyaan saxa sanaduhu qaar baa waxay yidhahdeen sanadu alcaali waa wixii sanadkiisu ansaxo yani bis in kahurat rijaaluhu raggiisu haba bateen fahadaa kani isilaaxun khaasun waa eray bixin oo gaar dad u ah wamaadaa yaquulu muxuu dhahayaa hada alqaa'ilu qaa'ilkan fiima idaa saxa alisnaadaani labada sanad sanadba hadday saxiix noqdaan laakina hada aqrabu rijaalan laakiin kan uu dhow yahay xagga ragga markuu leeyahay sanadka caaliga waa wixii ansaxo ayb laba xadiiaan haynaa waana wada ansaxeen midna tiro yaraa nebiga lagu gaaray midna tiro badan maxaa la dhahayaa marka wa hada alqowlu hadalkan maxkiyun mid laga xikaayoonayo waa can ilwasiiri nidaami lmulki iyo wa can alxaafid asilafiyi wa ama nuzuulu nuzuul fa huwa did lculuwi culuwi buu kasoo horjeeda nooc kasta oo caali ah waxaa ka kasoo horjeeda naasil culuwigii mudlaqa ahaa haddii uu bukhaari xadiidkan ku wariyo isagay nebigoo saddex u dhaxayso isla xadiidkii hadduu keeno haddana iyadoo sideed ay u dhaxayso kan sideeddu waa naasil kan saddexdana waa caali ayb muwaafaqada markaan joognay sheekhu muslimaa la waafaqaayo tiraya haddii muslim la marana tiro dheer tiradaas dheer waa naasil tan gaabanna waa caali wahaakada wa huwa nusuulku mafduulun waa laga fiican yahay binisbati ila alculuwi culuwiga marka la eego allaahumma ilaa an yakuuna inuu ahaanaya maahane rijaalu lisnaadi nnaasili sanadka naasilka rijaashiisu ajalla kuwa ka weynin badan min rijaali lcaali sanadka caaliga raggiisa wain kaana aljamiicu hiqaatin haba ahaadeen kamaa qaala wakiicun liasxaabihi wakiic sida uu ardadiisa ku yidhi ayumaa axabu ilaykum yaad jeceshihiin buu yidhi oo la idiin jacayl badan yahay alacmashu can abi waa'il can ibni mascuud waa caali soo maha kaas ibn mascuud fiiri acmash can abi waa'il can ibni mascuud aw amase sufyaanu can mansuurin can ibraahiima can calqamata can ibni mascuud marna ninka saddexaaduu noqonaa ibni mascuud marna ninka shanaad kan dambe waa naazil kan hore waa caali labadan sanad ka warramaani faqaaluu waxay yidhahdeen alwalu kan hore faqaala waxa uu yidhi alacmashu can abii waa'il shaykhun can shaykh waa sheekh sheekh ka warinaya wa sufyaanu can mansuurin can ibraahiima can calqamata can ibni mascuud faqiihun can faqiih weeyaan faqiih faqiih ka warinaya marka sheekh iyo faqiih isku mid maaha faqiiha sarreeya yacni midkii naasilka ahaay buu fadilay muxuu ku fadilay a'imada warinaysaa ajillo ah wa xadiidun xadiid yatadaawaluhu lfuqahaau fuqahadu ay isku dhiidhiibaan yaa axabu ilaynaa annaga agteenna loo jacayl badan yahay mimaa yatadaawaluhu shuyuukhu axaadiid ay shuyuukh isku dhiidhiibaan waayahay annawcu athalaathuun markaasa wuxuu ka tegee taqadumu samaac taqadumu samaaca waxaa la yidhaha nin sheekha laba nin ayaa nin sheekha xadiid ka dhegaysteen ninna wuxuu ka dhegaystay sheekhaas oo labaatan jir ah kan kalena wuxuu ka dhegaystay sheekhii oo siddeetan jir ah ayuhumaa aqdamu samaacan labadooda marka ninkii labaatan jir isagoo a ka dhegaystay sanadka ninkaas ka imaanayaa ka caalisan kan midka ninka kan ka imaanaya taqadum samaac midna taqadum lwafaadaa labadoodii matalan waxbaa laga dhegaysanayaa laba sheekh mid ayaa marka laba sheekh oo isku sheekh ka warisay ayaa xadiidka ayaa laga kala qaatay mid baa dhimashadiisa horreysay midna wou daahay kan dhimashadiisa horeyso yaa caalisan waxaana laga yaabaa qaarkood inaan ugu tagno asaabiq wallaaxiq baabu asaabiqi wallaaxiq khadiib lbaqdaadina wuxuu leeyahay kitaab macnahaas ayb annawcu halaahuun macrifat lmashhuur mashhuurkiiba um, ayuu uga hadlayaa halkan mashhuurka labaa loo qaybiyaa mashhuur oo isdilaaxiya iyo mashhuur cala alsina mashhuurka marka isdilaaxiga waa xadiidka ay saddex ka badan wariyaan saddex iyo ka badan wixii ay wariyaan oo dabaqada ugu yar sanadku ay tahay saddex shuruudii mutawaatirkana aan gaarin ayb washuhratu shuhradu amrun arin weeyaan nisbiyun oo nisbi ah faqad yashtahiru waxaa la arkaa inuu caan baxo cinda ahlu xadiidka agtooda ow yatawaataru ama uu tawaaturo maa laysa cinda gayrihim keyrkood agtiisa waxaan ahayn bilkuliyati sideedaba uma qad yakuunu lmashhuuru mashhuurku inuu ahaadaa la arkaa mutawaatiran aw mustafiidan wa huwa maa xadiis weeyaan zaada naqalatuhu kuwa warinaayo ay ka bataan calaa alaaatin saddex qof dadka warinaayo saddex qof waa ka badan yihiin bishardi laakiin waa inuunan gaarin shuruudi mutawaatirka wa can ilqaadi almaawardiyi ana almustafiida mustafiidku aqwaa mid ka xoog badan waayo min almutawaatiri mutawaatirka wa haada kanina isilaaxun minhu waa isilaax uu leeyahay isaga waqad yakuunu lmashhuuru mashhuurkii inuu ahaadaa la arkaa saxiixan saxiix ka xadiidi alacmaalu binniyaat alacmaalu binniyaat miyaa mashhuur a marka maya mashhuur maaha lanna xadiid inama alacmaalu binniyaat saddex qof dabaqada ugu yar ma aha bal waa gariib nebiga cumaraa ka wariyey keliya cumar waxaa ka wariyey calqamata bnu waqaas alleythi keliya calqama waxaa ka wariyey maxamed bnu ibraahim ataymi keligiis maxamed bnu ibraahim waxaa ka wariyey yaxya bnu saciidin alansaari keligiis kadib uu xadiidku noqday dad badan haada yusamaa gariib marka mashhuur ma lagu magacaabi kara lanna dabaqada ugu yar ee sanadku waxaa weeyaan waa hal qof ayaa ku jira bal dabaqaad oo isnaadka ka mida ayaa hal raawi bis ah oo aan mutaabic lahayn muxuu noqonaa marka kaasi waa hariib ayb da mashhuurku haddii uu ka wado da xadiid caana waaye cala alalsina waa bacd ayb waxasanan inuu noqdana waa la arkaa ayb waqad yashtahiru inuu shuhrooba dhacdo bayna annaasi dadka dhexdeeda ay ka caanbaxaan axaadiisu axaadiis laa asla lahaa wax asala ah aan lahayn ow amase hiya mawduucatu lmawduuca bilkuliyati sideedaba wahada kathiirun jiddaa waa badan tahay waman nadara qofkii eego fii kitaabi almawduucaati kitaabkaas liabilfaraj ibni iljawsiy carafa dalika yani waxuu arkayaa axaadiis badan oo caan ah oo dadku ay maqlaan oo haddana mawduucba ah kitaabkaas ibnuljawsi waa ka hadalna waqad ruwiya can alimaami axmed waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi arbacatu axaadiida afar xadiid taduuru bayna annaasi dadka dhexdooday ku wareeganaysaa fil aswaaqi suuqyada dhexdooda laa asla lahaa wax asalana ma leh man basharanii bikhuruuji aadaar bashartuhu biljanna ayb xadiidkaas kaas waa mid aadaar marka waa bil oo la yaqaan bilaha waxaa loo tiriyaa qaabab kala gegedisan kuwan idaacadaha laftirkooda waa u tiriyaan hadda waa sheegaan aadaar marka waa bisha maarso bishaan maarsa la yiraayay aadaar ay dhan aadaar ayaar tamuuz ayluul wamaa ilaa daalika waa badan yihin marka kanuuni alawal kanuun thaani tishriin اlأwl tishriin الthaani hakada shubaad shubaad waa bilo magacyo ay loo sameeyey weeyaan ayb marka waxuu leeya man basharanii bikhuruuji aadaar bashartuhu biاljanna waman aadaa dimiyan qofkii dhibo fa ana khasmuhu yowma alqiyaama midna waa kaas wa naxrukum yowmu sawmikum gowriciinna waa soonka soonkiina maalintiisa walisaa'ili xaqun wain jaaa calaa faras ninka wax baryaayo xaq uu leeyahay faras ba ha ku yimaado hadduu waxaa hayso afartaa xadiis imaam axmed wuxuu leeyahy waa mashhuur cala alalsina waana daciif axaadiidtaas marka mashhuur cala alalsina way badan yihiin oo waxaa ka mid qaarkood waxaa jamciyey sakhaawi almaqaasid alxasana fi laxaadiidi almushtahirati cala alalsina ayb annawc alxaadi wathalaathuuna macrifatu alghariibi waalcasiizi hariib iyo casiiz aqoonsashadeeda ama algharaabatu haraabada faqad takuunu inay ahaataa la arkaa fi lmatni matniga bian yatafarada waa inuu la gooni noqdaba biriwaayatihi werintiisa raawin waaxidun hal raawi aw fii bacdihi ama qaarkiis kamaa idaa zaada fiihi waaba inuu ziyaadiyo waaxidun mid ziyaadatan ziyaado lam yaqulhaa kayruhu ounan dhihin waqad taqadama alkalaamu fi ziyaadati hiqa waa qaraabo oo xagga matniga ku jirta taas waqad takuunu waxaa la arkaa inay ahaato alqaraabatu qaraabada fi lisnaadi isnaadka kamaa idaa kaana aslu lxadiidi waaba xadiidka asalkiisu inuu yahay maxfuudan mid la yaqaano maxfuud ah min wajhin aakhara wej kale ow wujuuhin ama wujuuh walaakinahu bihada alisnaadi gariibun laakiin isnaadkan buu gariib ku yahay isnaad mucayan yacnii gariibka laftirkiisa mutlaq iyo nisbi kale leh ayb gariibka nisbigoo kale waa noocyo badan yahay maalan xadiid baa waxaa laga yaabaa waxaa la leeyahay tafarada bihi yunusu can zuhriyi tafarada bihi yunusu can zuhriyi xadiidkiina hadda yuunus lama gooni noqonino dad kale waa jiraan oo zuhri ka warinayo haddana tafarada bihi yuunus baa laleeyahy maxay tahay macnuhu macnaha waxay tahay dadka zuhri ka wariyo ee hiqaadka ah yuunus keligiis ayaa xadiidkan la gooni noqday nin kaloo iqa ama werinin w wa in kaana dad kaloo dacfi ku jiraba ay wrihaba wariyaani waa iska fardi nisbi waxyaabahaas ayb falgariibu gariibka maa tafarada bihi waaxidun waa wixii uu mid la gooni noqdo waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa iqatan iqo waqad yakuunu daciifan inuu ahaadana waa la arkaa walikullin xukmuhu mid kastaana xukunkiisuu leeyahay ayb marka halkan jumladan faa'iidada ay kuu keenaysaa waxay tahay xadiidka gariibka ah saxiixna waa noqon karaa daciifna waa noqon karaa ah, meeshii marka ibnu xajar uu dhihi jira walaysa shardan lisaxiixi markuu casiiska ka hadlay casiiska dabaqada ugu yar waa labo markaasu wuxuu yidhi walaysa shardan lisaxiixi saxiixa shardi uma aha ayb khilaafan liman zacamahu annagu khilaafayna qofkii saa ku andacooday abu caliyin aljubaa'i iyo dadka lamidkan marka gariib oo saxiixa waa jiri karaa bal labada xadiisoo bukhaari kan ugu horeeya iyo kan ugu dambeeya waa hariib inama alcamaalu biniyaatina waa gariib kalimataani khafiifataani cala lisaanina waa gariib ayb fain ishtaraka ithnaani laba haddii ay walikullin xukmuhu fain ishtaraka ithnaani laba hadday wadaagsadaan aw halaaatun ama saddex fii riwaayatihi xadiidka werintiisa cani shaykhi ay ka warinayaan summiya casiizan baa lagu magacaabaa marka casiiskiina waa hadday laba qof dabaqada ugu yaraan laba ah labo ayaa sheekha ka warinayso waa casiiz ow halaaa buu yidhi marka tacriifka laakiin ow halaaa haddii mar la gaaro mashhuuray noqone casiiznimo maaha ibnu xajar sida u kala qaybiya fiican hal dabaqada ugu yar hadduu yahay waa qariib dabaqada ugu yar hadday laba tahay waa casiiz hadday saddex iyo ka badan tahay mutawaatirna aynan gaarin shuruuddiisa waa mashhuur haddii ay shuruudii tawaaturka laga helana waa mutawaatir fain rawaahu jamaacatun haddii ay wariyaan sumiya mashhuuran baa la dhahayaa kamaa taqadama wallaahu aclam annawcu athaani wathalaathuun nooca soddon iyo labaad macrifatu gariibi alfaadi alxadiid xadiidka alfaaddiisa gariibkooda in la garto hadda waxaan ka hadlaynaa gariib oo sanad fi sanad hadda waxaan ka hadlaynaa gariib oo matniga ku jiro waxaana laga wadaa lafdi gariib ah lafdigu muxuu gariib ku noqdaana wuxuu ku noqdaa imaa isticmaalkiisa yar aada looma isticmaalay ereyga haddaan aada loo isticmaalin waa adeg yahay waxaa loo baahanaa in macnihiisa la baaro ayb wa huwa min almuhimaati gariibu alfaadi xadiidka in la barto min almuhimaati buu ka mid yahay almutacaliqati ee ku xiran bifahmi alxadiid xadiidka fahmkiisa waalcilmi ayb wa huwa min almuhimaati almutacalliqati bifahmi alxadiidi waalcilmi waalcamali bihi iyo xadiidka in la ogaado lagu camal falo laa bimacrifati sanaacati lisnaadi kuma xirna isnaadka sanaacadiisa wax in la garta ugu xiran maaha iyo maa yatacallaqu bihi iyo waxa ku xiran oo yacni kelmadan gariibka ah inaad macnaheeda garato xadiidka macnihiisaa ku xiran sanad shaqa kumale iyo xadiidka in cilmi loo yeesho in lagu camal falo waa ku xiranta digana maxaad ku camal falaysaa ayb qaala alxaakimu marka dad ku takhasusayaa jira imaam axmed marka la su-aalay la yidhaha hariibka kelmad hariiba loo keenay waxau dhihi jiray saluu ahlahu qariibkan dadka yaqaana hala weydiiyo ugeeyo dadkaas ha ka gaabsa jira nebiga warkiisa inaan ku fasiro danni iyo malamala ma raba dhihi jira dadkaas marka ku takhasusay qariibkaas macrifadiisa kutubay ka alifeen marka qaala alxaakimu awalu man sannafa fii dalika qofkii ugu horreeyo qariibka ka sannifo wuxuu ahaa annadru bnu shumayl annadr bnu shumayl wuxuu ka mid yahay min rijaali bukhaari wa muslim bukhaariga asaaniidda wuxuu ku jiraa shuyuukhu shuyuukhi lbukhaari waa shaykhu shaykhu u yahay bukhaari shuyuukhdiisa ayuu sheekh u noqona waa muxadis waana lugawi ayb wa qaala gayruhu gayrkii wuxuu yihi xaakim gayrkiis abuu cubaydata ayaa ugu horeeye macmar bnu lmuhannaa abu cubaydahana marka waa ninka bukhaari kitaabu tafsiirkaba uu aada uga wariyey kitaabu tafsiir min saxiix albukhaari maadadiisu waxay u badan tahayba abu cubayda macmar bnu lmuhana alharawi wa axsanu shayin shaykan ugu wanaag badan oo wudica la dejiyey fii dalika kaagaas kitaabu abi cubayd weeyaan alqasim ibnu salaam alqaasim ibni salaam aljumx abu cubayd alqaasim ibnu salaam afartan sano alifaayey qariibkaas arbiciin sano alifaayey ayb isagaa ugu wanaagsan buu leeyahay waqad istadraka calayhi waxaa waxyaabo ku istidraakay ku yacni uga daba tegey waxyaabo uu ka tegey ama waxyaabo tacaqubaad saaray ibnu qutaybata ashyaa ashyaa uu iga daba tegey ibnu qutayba wahuwa cabdullahi ibnu qutaybata diina wari khatiibu ahli sunna la dhihi jiray ayb luqawibo isagu ahaa laakiin maadadaas luqadaa ka qaalib ahayd wa tacaqabahumaa labadooda waxaa sii tacqiibiyey alkhaaabiyu fa awrada ziyaadaatin ziyaadaadu keenay marka khaaabi isaguna kitaabkiisa hariibulxadiid baa la yidhaha waa madbuuc saddex mujalad isagoo waqad sanafa bnu lmbaariy almutaqadim ibnu lambari almutaqadim abu bakr wa wagayru dalika fi dalika kutuban zamakhshari xataa kitaab buu leeyahay alfaaiq la yidhaha alfaaiq fii gariibi alxadiid ayuu leeyahay alfaaiq في غريب الحديث waajallu kitaabin kitaab midka ugu weynin badan yuujadu fiihi la helaayo dhexdiisa majaamicu daalika intaas oo culummo wixii ay ku ururiyeen kitaab ku urursan oo arrinkaa yacni yacni majaamicdiisa laga helaayo kitaabu saxaax weeyaan liljawhariyi aljawhari kitaabkiisa waxaa la yidhaha asaxaax waa bifatxi saad bifatxi saad oo waxaa la yidhaahdaa laa taksir asaxaaxa walaa taftaxi alkhisaanata waa laba kitaab dadka badanaa waxay yidhahdaan jawhari kitaabkiisa qaala aljawhariy fi sixaax sixaax lama dhaho asaxaax saadku waa kor dhigan yahay waana calab kitaabkaas magacaasu u baxsaday waa calam ayb sixaax maaha asaxaax ayb kitaabka acsha uu leeyahay subxu lacsha isagana adabka dadku badanaa waxay yidhaahdaan khazaanat ladab khizaanat ladab khizaanat ladab laa tak waxay yidhahdaan marka laa taksir asaxaaxa walaa taftaxi alkhizaanata wuxuu yidhi marka jawhari kitaabkiisaas weeyaan aadaa loogu laabtaa ibnu xajarka waa ka buuxa iyo culummada kutubtooda qaala aljawhariyu fi saxaax saas dhahayaan maadadiisu lugaas isaga aad qaalib uga sia ah weliba wa kitaabu nihaaya annihaaya fi gariib alxadiid libni اlathiir abusacaadaat ibn اlathiir annihaaya fi gariib alxadiid buu leeyahay musnadka shaaficina waa sharxay kitaabkiisa hadda badanaa la isticmaalaa lanna isaga mutadaawal ah fududna kelmadda haddaad taqaano hulaatigeeda iyo waxsaas waad helaysaa calaa tartiibi alxuruuf alhijaayiyana waa u qoran yahay nin xadiid akrinaayo kitaabkaas aan haysaninna bilaash bilaash lianna kelmaddii xadiidka ku jirtay gariibka ah isaga in loo aado qawaamiista in laga feeriya maaha munjadka iyo hadaad iska fiiriso eh, mm, eh, firozabadi kiisa iyo qaamuusulmuxiidka iyo waa iska fiirin kartaa laakiin meeshaas ma leh xadiidka wuxuu leeyahay hariib kutub hariib oo markii kelmad adag la baaraayo ayaga in laga baaraa ay tahay oo kutubtan luqada ha kuu dambayso kan inaad ka baarto leanna waxaa kan isaga wuxuu kuu sheegayaa xooga xaqaa'iq sharci ah ayb waxaa kaloo isagana jiro ayb kan marka nihaayadaasa isaga ugu yaraan un nihaayadaas inuu qofkii uu heli karo xuruuf tartiibtaas marka hijaa'igay ku socotaa badanaana waa dhigaa wixii ku jiro gariib oo axaadiista badanaa ku jira wou qoraa kutubaha qaarna si gaaray u leeyihiin haraa'ib hariibulmuwada'a jiro kutubaha marka waxaa jira hariibkooda si gaara ah wax looga alifa fiqhiga isagana hariibuu qabaa kutub waxaa jirto yani maalan fiqiga shaaficiga oo kale kelimaadka adag marka aad rabto meesha aad ka diyaarinayso waa azaahir liabi mansuur alazhari azaahir liabi mansuur alazhari mukhtasarka muusani gariibka ku jiro ayuu aruuriyey qaala lazariyu fi zaahir ayaa laleehay halkaas seerin tahdiib alasmaai wallugaadka oo nawowi badanaa kelimaadkaas gariibka iyo isagaa laga fiiriya kelmaddii fiqiga ahayd haddaad iskaga orda qaamuus waxaa laga yaabaa in macnaheeda ay ku dhibaan qur-aanku isagana waxuu qabaa gariib ariib lqur'aan ibnu qutayba kitaab madbuuc uu leeyahay ariib lqur'aan layihi waxa ugu caansan marka mufradaat lqur'aan liraagib alasfahaani hadii marka kelmad qur-aanka ku jirto hariiba aad rabto inaad ogaatid raagibka iyo feerfeeri iyo yani ibnu qutaybaha iyo kutub kaloo badan oo ariib lqur'aanka qofka tafsiir u akrinaya waxaasna ma yaqaano xataa ma galaxtaa kuwa qur-aankuna marka hariib buu leeyahay fiqhigii hariib buu leeyahay xadiidka hariib buu leeyahay luqaduna hariibay leedahay kalimaadka luqawiga ee hariibka ana waxaa laga fiiriyaa kutubta qawaamiista saasay kale yihiin kitaabkan eh, isagana aada u fiicanya ardada ugu fiicanya almisbaaxu lmuniir isaga laftirkiisa waa hariibka oo raafici kitaabkiisa sharxulkabiirka sharxulkabiirka raafici ee muxararka laga soo gaabiyey muxararkana minhaajka laga sii gaabiyey sharxulghariibka kelimaadka ku jira ee hariibka ah sharxulkabiirka hariibkiisa isagana waxaa qabto almisbaaxu lmuniir lilfayuumi weliba misbaaxu lmuniirka wuxuu ku fiican yahay kelmadda mudaariceedu u kuu sheega min baabi nasara waaye min baabi qatala waaye min baabi kada buu ku leedaa aaduu weliba mudaarica kelmadda mudaariceeda waa ku dadaala misbaaxulmuniirkana muniirkana ardaygu inuu haysto waa daruuri waa hal mujalad misbaaxulmuniirkaas dadka haddii inta baxdi ay iska galaan aynan aqoonin meeshay wax ka baara lahayn dhib wahay ardadan hadda jaamacaadka ay dhigtaan qofkii baxdiyaa loo soo diraa maa yadri meelo ka baaro may baraan layaab kale intaynan u soo dirin may xataa u sheegaan xoogaa ay siiyaan muqadamaad qofka haddii la yidhaha waxbaar oo wixiina aan loo sheegin dariiq dheer dariiq dheer oo laga yaabo inuu cilmigaba nacaba iyay sabab ay ugu noqoneen wa ajallu kitaabin kitaab midka ugu weyn yuujadu la helaayo fii majaamici dalika kitaabu saxaax liljawhariyi wa kitaabu nihaayati libni اlahir raximahum allahu tacaala gariibkii marka waxaa jiro iyagana sideedaba xadiidka fahamkiisa marka aada rabto laba meela ugu adag meel waa gariibka gariibkaas kutubtiisa waa sheegnay waxaan ka tilmaannay meesha labaad waxay tahay towjiihu lxadiid xadiidkan kelimaad gariiba kuma jiraan waa fahamsan tahay laakiin towjiihiisu see seeway hadday axaadiid kale iscaaridayaan haddaynan iscaaridaynin haddii la jamcinaayo naasikh hadduu jiro mansuukh haddii uu jiro yani maalan macnihii fahamkiisa kugu adkaaday laabudda in iyadana meel la raadiyaa inay jirto kutubu shuruux waa in shuruuxda la adeegsada marka kitaab kastoo matniya culummadii hore raximahumullah sharaxay saareen wax kale looma saarin xadiidka in la fahmo bes waa arbiciinka waa sharaxa saare cumdaha sharaxa saare buluuqulmaraamka sharaxa saare riyaadu saalixiinka sharaxa saare bukhaariga sharaxa saare kutubulmutuun iyo kutubu shuruuxay kala yihiin shuruuxdii marka in la ogaado kutubta shuruuxdana aas aas waxaa u ah dhowr kitaab atamhiid libni cabdilbar fatxulbaariga ibnu xajar sharxa muslimka nawowi mufhimka qurtubi oo muslimka iclaamka oo khaaabi macaalimu sunanka khaaabi kutubta ummahaatu yani hada alfanni kuwaas walidalika ibnu xajar nawowi shuruuxda waa ku arkay qaala alkhaaabiyu qaala alkhaaabiyu baa ku badan iyo ibnu daqiiqilciid kutubtiisa aaday u anfac badan tahay ixkaamulaxkaamka iyo yani iyo ilmaamka iyo sharxulilmaamka iyo wax badanuu dul saaray ayb kutubtaas ayaguna ardayga waxa weeyaan inuu soo akriyo hadii kale yani wuxuu gelaa xadiidkii waa fahamsantao isleeyahay waa mana fahamsan aad marka muhima ayay u yihiin wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed